waktiga gala ay ku xirnayd yani dhiiramada hadki maxay kii mustaxaadada ahayd ii sanisal boolkii ii kii waxaa loo fiirihaa markaasi wujuubka waxaa loo fiirihaa yani ajaha markis usuul qaacidada dhan waxa waaye haddii gudakadeedii haddii markay kuweyta qaato lama rakac oo rakac iska gaari karo uqsiyada iska gaari karo ama rakac iska gaari karo marka mumkinin meesha leeyihin waaye maxaa yeelay waamkana taqdiimuhaa ixtiraaz waaye yani waxaa waaye ixtiraazi intaan laku ixtiraazi hmm, haddii duhr asxal marka oo baaluqo sakala waina xaraama biduhrin fabalaga oo zaala xudru jumcati laa ishkaala hajaa waa ugudaa bilmql waay macnaha waxa waaye laa ishkaala macak lwadac oo mushkilna as ahayn usi unta mushkil as ahayn de tacbiir goon waysa waa macaanbada eedkeedakaawa laa ishkaala macnaha mushkil as ahayn hadda waa lamada ishkaal ma jiro aleehay ma afido tacbiir sheekh laa ishkaala macnaha mushkil as ahayn macnaha yarki marka salaata kan suuradii kanaysa ala kuli xaal qada waa waajibtaa marka duul aa leeyahaa qabaqaba ma jirto wahaabiyoda xooggeedii qoolkaan ay qabtaan waxay leeyiin qada ma jirto qada ma jirto waxay leehayaan waxay qabteen ibnu xasan ibnu xasan waktiisi ibnu xasankii azaahir lahaa nin caalim weyn waay waana uu khatabay laakin maxaa sulkana yani zaahiri waayo u tegay bacdi malasa ijmaaci iska maqan yahay waa yani ijmaac ijmaac waayo halaysan usug qowlkiisii ijmac lagu karihaayo ijmac lagu karihaayo waxaa looga karihaynin kitaab ad hela almuxalla fikri muqaarinka hadii aan daliilka alkeenka hayo cilada asla imaahayo wakgadiha wahaabiyada usaa gardiya qofka gadooneyn maxaa yeele waxay qowlkiisa qabahayaan waxaa qada wax la yidhaahba ma jirto imaam nawowi iyo kawaaradyeen waxaa jireen ibn xasan warkiisii abu maxamed cali ibn xasan aa la yaraa yani qadaheeda mrs qada ma jirtaas leh abadanba ficilkeedina yani lama aqbal ansaxaayo abadan maxaa yeelay ninka oo yani salaada deftay qasdi u qaafay qasdiga u qaafay waa taas ama se nisyaan ay ugu tagti ama se noom ay ugu tagti maxaa soo biyaa waxaas wataa dliilyaal caqliga leenaska maaa la tukeena daliilkiisa hadii alif ciladu yiri waa ku qoriyaysaa wa lamid imada anuu haasana kitaab lama kitaab sudi maala mujala bacdi maxaa soo biyaa waxaa isleeyaa ficlu khayr bartaa sibar bartaa qorkiya bartaa quraan salliga bartaa salaadiiba soon la salaadu dawac kaleeta sunnayaal kaleeta maaha caleysa suubiha laas waa miisaankiisii waa kafiif oo salaadiis ka miisaankiisii ay ka macnaahaysaye bedelkeedii qastigama soo qaday karee ee bedelkeeda awl yimaado yani oo miisaankiisi kucuslaada yawma alqiyaama sirfaalaas imaaha waa tooba keenaa maca dalika usi mukhaalif waaye ijmaac dhan askhilaaf ijmaac ulumma waxa waaye qada waa shiraac asag kalma maxaa yeelay wajihii kalaam dheer istidlaalka aad kutidiy daliil badan aad ku aqli gelini daliil yaal laakin oo mawsuuq yaal waa ku dari ducuf waa ku dari mawduucaad waa qabtay aqliyaad waa geyi wax ma yaraysan dalaala asal ahaan ma aha marka imaam nawowi waxaa isleeyahay radia allahu tacaala canhu ardaahu yani waxaa isleeyahay waxa usub oo kutusihaayo inaa qadaha waajib ou yahay xadiis ha u daliil ah oo abu hurayra xaggii laga wariyey radia allahu canhu maxaa yeelay ina nabiya nabi abu hurayra ale sala allahu alayhi wasalama amara almujaamica amara wuxuu faray nabiga almujaamicati jamaacay fii nahaari ramadaan ramadaanka maalinkiisinka jamaacay waxaas amray an yasuuma yooman yoom inuu soomo maanta dhamaada yoona iska suuma maca alkafaarati kafaara maceeda la qabo xadiikaas xadiid buda-da wariy naid waay bedel yom yoomkaas oo jamaaca oo qasbi aswadiiisa waa qaaday naasa maaliku dhahay qadahii lixdan sapoortna lama adoon eh, kafaaradi meeno lama adoon yani as horeeyo asoomo meeno kafaaradi kafaaradaasoo gudahayo aa yoomkaas oo jamaaca aswadiyi waxaa laga rabaa inaas yani soo qadeeyo soo mar haddii yoonkaa asoo gudaayo wakayf yani salaatih si owle maaa yani hadii lihida soonka asoo asoo gudo salaadan kasii kohlowa taas salaadeedii haddii oo taari yankii taariga ahaay naasiga ahaay oo caamidkii kasii owla waay salaadan kii xisigu tagay masiir oo ka tagay misyaa uu tagay ama noo uu dhaafay yani kay waay yani waa ninkii xid oo qadi u yeelay kasi owra waay macalkii xidka jamaa ayaa lahi asoo gudo fiir hadika nawawi taasoo daliishay culamada dhana wataan ninkii caamid ahaa camdi ahaan oo doonka naagta u jamaacay maxaa wajiib ku ahay ina maalin asoo gudo xadiidkana wajiib yahay maxaa jir nabiga yani waxaas amri amara nabiy amara nabiyu sala allahu alayh wasalam almujaamica abi hurera laga wariyaa almujaamica fi fi jamaacati nahaarihi maalinkiisi nahaari ramadaan an yasuumas amri nabiga kafaaran bedel fi yom bedel اlyوم aladi afsadahu biljamaci camdan as u yeelay xasbi soonkii kas as dhaafay oo guri oo jamaaca ku bedeshay bedelkii yooman ina qadeeyo maca alkafaara maca dalika si halmaamay ba kasii darno halmaamay salaada halmaamay amarka hurdi هذا ممكن في أولى وقت عامل كابل هذي يعني أتغضايا ناسي iyo magaciisa ki hurda daraadeed udhaafine yani kasii owla waaye intaas kulli waa imaam xadiis badan kaleete imaam nawawi abbakaa iyo ulumada kaleete ijmaaca ku dhacay qabaha inaas waajib yahay salaada hadii laga qabo camdi ugu tagtiyaa nisyan ugu tagtiyaa noom ugu taaga tagtiyaa qabaheedi waajib waaye intas baabu laadaan bab اآdاn اللهma صل على سيدina محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعين يا كريم imaam nawaawi رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaa tiri فصl hada kani fasil waaye الآdاn آdاn والإقاamaة إقاamة أqimdi suنة suno waaye وaqiila waxaa lihi fardu kifaayaة fardu kifaafintii fardigeedi waaxid wainamaa yufcaani waxaa loo jideeyaa aadaanka ay aqami daac yufcaani waa la jideeyaa waa la jideeyaa limaktuubatiin raadii kordhiga eedaa loo jideeyaa reyrkeedi ma loo jideeyo oo talaayaalka kaleetay ahaadeen وyqاal waxaa liraa fi lciidi salaada ciida markii la dukahaayo aqimid malhani aada wanaxwihi waxay lamid ahaa salaatulciidi waxay lamid ahaa macnaha nafli walba sunna kasta oo loo jideeyey jamaaco sunna badan jamaaca loo jideynla buuxan wixii sunna oo oo loo jideeyey jamaaco dhammaantiisine waxaa la yidhaha wanaxwihi macnahe kaa waaye maxaa waaye ciidii kufurkii istisqahii taraawiixii kuwaas waxaa la yidhaahaa الصلاaة صلاadii جاaمعة جاaمعة waaye صلاaةu جاaمعaة almr حadيiث صحيiحeena ka aroori ksuur afhini kaleetana waa lagu قiyaaسhaa الصلاaةu جاaمعaة raabteed جاaمعaة جاaمعaةn waa imaan doonaa in شhaء الlaه ada awadno والجديد haddaan qabano oorka jadيidka ah raafic iya heliyey ay جمهوurta ay goyen waaye nadbuhu nadbu اlaadaani aadaanka sunanimadiisa limunfaridi waa lao sameeya wayadfacu waa koryeelaa sawtahu sawtkiisa ilaa bimididin maaha waa koryeelaa kor adaa munfaridka waa ilaa bimasjidin mididkiisa maaha ويرفع صوته بلغ ولا محكين هذه كان هو صوته صوته إلا بمسجد مسجد معنا مسجد جاي بقول هذا معايا جماعة كثير هذا كله أجل من بعد الجماعة ومن قليل كفاية عليهم هذا على شهر الدنيا ما هو تسكت لا ما قلت وحيلا صار إلا بمسجد بمسجد واترى وعديهم كذا وقعت عند عدي فيه بمسجد فيه جماعة من بعضهم ويقيموا وأقيموا للفائدة ولا يؤذن ولا يؤذن في الجديد قلت أنا عليه مستحوال حدام أحي القديم قولت قديم فآ القديم قولت قديم أظهر موخش بضا أنا قديم كقضيئة الله إذي أعلمك عالمه qadiim hadda waxay kamid tahay kiilaadkii oo murajaxa ahaayeen kan kale oo meel astimaadoona intii qiil ah oo la rajaxay saxiif la mudaayay oo la rajaxay ay kamid tahay kiilaat murajah minhaaji intaas waal badan oo daciif la leeyahay la mudaayay qiil ahaa oo la rajaxay ah. marka waxa waaye aadaamii aqimadii macnaha kitaabkii hadii sheeka qofku meesheedo kitaabu laadaan aqaalo kitaabu salaati marki yani waxaa ku dhex jiraa dhexdiisii waxyaaba badan yani ilaa labaatan iyo todoo tama iyo todoo fasal ilaa tama iyo todoo fasal a kitaabku imahayaan waa kan maxaa yeele oo yani kan kitaabkaa salaad ku martay markii leeda asalaatu waxaan ogaani hortiisii salaada inay leedahay awqaad awqaad salaadda waasan ogaani waa kasoo baxay haddana awqaad salaad bacdigeedi waxaan soo ogaanay waxaan soo ogaanay waktiyaalka oo salaada xaaraamka aynaqaheyso salaadyaalka waktiga xaaraamka aynaqahayaan salaadyaalka salaadii mutlaqada ahayd salaadii mutlaqada ahayd kan wakt kan meel malakasasaro kan makaan kan meel lama kasasaro ka meelood la ilaali alaga ilaaliyaa salaadiyaalka ka meel alaga ilaaliyaa san waqt meelna waa la ilaaliyaa meelna zamana lagu ilaaliyaa kantii lasoo sheegi waaye oo awqaadoodii awqaat salaad kantii awqaat kantii salaadood ana dufhayni waa si ogaani waas haddana waxaa ogaani shuruud lwujuub waa si ogaani inamaa tabu salaatu calaa kuli muslimin antonidi baalgin caaqirin qaahiriin shuruuddaas waxay ahayd sharط lwujuub ay ahayd waxay ahayd shuruud lwujuub alآn xata waxaan bilaabeynaa xataan waxaan bilaabeynaa haadaankii aqimadii aan bilaabeynaa salaada waxay leedahay sunanyaalo oo qabliya ah intaan la gelin sunayaalay leedahay intaas sunanayaalay leedahay waxaa loo sumeeyey salaada intaan la gelin kahor sumeyaa la sumeeyey ay leedahay aadaankii lama joogo haddana markaa ka bacdi waxaan ogaanay arkaanu salaad salaada arkaanteedii iyo abcaasheedii iyo hay-aadteedii waxaan ku ogaanaynaa baabasumasa salaada ku imaadoonaan haddii intaa lisku daro saddexdaa lisku daro waxaa layihaha arkaanu salaad abcaadu salaad hay-aadteedii afartii oo shuruud wujuubka ahaayeen isku daro maxaa isku naqahayaan bagowa walaa laga wataa afartii oo shuruud maxaa ahaa baali muslimna u ahaado baaligna u ahaado caaqilna u ahaado baahirna u ahaado aadaankana meelay weynaadinta afar mahor iyo hay-adkii salaada abcaadkii arkaantii iyo saddexa afartaa todoba waay haddana waxaan ogaahaynaa aan ogaanay aan ogaahaynaa shuruud istixa baro sidii oo salaaday qur-aanka lagu shuruud lwujuub waa ahayd maxaa layidhi inamaa inamaa tajibu salaatu salaada waa waajibtaa masolin siday ku-aanka xelhayd intaa meesheedii insha allah aada an ku ogaadaynaa wujud meesheeda haddana waxaan ogaanaynaa in sha allahu oh, markuu salaada inta fataagiheed murtidaat salaad salaada inta buriska salaada inta buriska waxyaaba oo salaada fataagihayaan waxaa la yidhahaa murtidaada la yidhaha waxaana waa la yidhahaa mubdalaata waa la yidhaha magdhow intaan bacdigoodii waxaan ogaahaynaa muxiqaatu salaad salaada waa la yidhaha sajidka sajid waay sajid sibrii lamadaba lamada sujuudood التiلaaوة iyo sujuud الshukri muxiqaatu salaada waa la salaada kuul calaykii ala naxwigeedi haddii jamaacada wuxuu dhihi lahay kitaab اjamاca ma dhihi kitaab jama madihin kitaab jama waxaa la yihi baab اjamاca kaasaa qabi ah baab اjamاca yani baab la cabiro waxaa wanaagsan yahaa kitaab la cabiro maxaa la yihi baab la cabiro kitaab la cabiro waa kala wanaagsan yihiin baab hadii la cabiro waxay soo galaa kitaab soo gashay ahaan kitaab hadda waxaan ogaahaynaa shuruud اljamaaca jamaacada shuruudeeda taman waaye intii musaafirka waa ka haddana waxaan ogaahaynaa yani qasrigii iyo jamcigii oga eeg lamadana waxaa iskaleh musaafirka iskaleh samci iyo qasri musaafirka iskale haddana waxaan ogaahaynaa jumcadi insha allahu axkaamteeda waa ogaa doontaa haddana waxaan ogaahaynaa salaat lkhawf waa imaa doontaa salaatu naafilana waa ogaahaynaa iyo intii qeyb ay tahay intii qeyb ay ka kooban tahay salaatu naafila intii ka koobanta waa ogahaynaa intaan kulli haddii isku dardalo aruurshad kulli ay ku mikatay kitaab salaad waxay islana ahaayaan samaitadoo masalo ay islana ahaayaan intaan kulli isdarkasoori waa inaan ahaayaan samaitadoo masalo haddii aadaankii lagu xisaabo iyo aqimigii lama laga xisaabo qasrigii iyo jamcigiina lama laga xisaabo taas hadda aadaanka luqa ahaa luqaas lihaa bayaanka luqaas leeyahay sharcina waa leeyaha xayaadna waa leeyaha axaadiisaas leeyaha aadaanka arkaanaas leeyaha shuruud u leeyaha maqnuunaad u leeyahay maqnuunaad leeyahay maqruuhaad waa leedahay axkaamaas leeyaha aadaanka mashruucun lah mashruucun lah aa carab mashruucan lah marka lagu andeynaa marka mashruucun lah مشروع له وحلو شرعي لو أصلها مشروع له أصلها أصل أصلها عارض أصلها haddii la yidhaha aadaanka luqada caddeedii maxaa waaye aliclaamu ogeysin waaye manaedii luqada caddeed aadaan ogeysin waaye maxaa yeele ilaah waxaan yidhi waadin ogeysi بالناaس ddka بالج xajka ogeys معنaha climهم معنaha ddka dhexdooda ku naadi an وأdn بناn ibrahim وأdn naadi معنaha ogeysi waay أdn ogeysi بالناaسi بالxaji ogeysi ee kunaadi dadka dhexdooda kunaadi iyo وأdاanin ogeysin ومiن اللahi ilah xagiiskiini وrasuulihi rasuulka ilahay xaqiis ka yimid waaye macnaha ogeysii waaye oo ilaahay rasuulka xaqiisa ka yimideen waxay dhahaan ogeysin oo jaa himi min allahi warasuulihi ka yimideen waaye xagga sharciga haddii laga aadaanka min jihata shirci sharciga xaggiisii kalimaatun waaye kalimaadku amase qoolun qool waaye marka kalimaatun kalimaad waaye oo maksuusatun macnaha kalimaad oo gooni loo gooni looga yeelay waxkaas oo isku ogeysi haayo kalimaad oo maksuusa ah oo lisku ogeysi haayo waktiga gelidiisii salaada waktigeedii gelideedii lisku ogeysi haayo kalimaad oo maksuusa waaye oo salaada gelideedii lisku ogeysi haayo waktigii yani oo la fardi yeelo waktigii fardiga ahaa duur ama casr ama magrib ama cisho geli doogeli sooytahayo salaada fardigo manduuladii kuna fardi ahayna kuma jiraan tanka wakti oo lo fardiyo kumideen hayaas leeyahay amid aadanka waxa ilaahay qoolkiisi tacaala shani idaa naadaytum ila asalaati hadaa salaada yani oo inaadisaan adintaan ilaahay qowlkiisii waay aladiina yatabicuuna alqawla yatabicuuna axsanuu yani waxaa mufasiriinta barkooda ay yihiin ha waxaa la yidhaha aayaddan waay ku ay kutusiyey ay tilmaamaysaa yani aadaanka inay saxay aadaanka ay tilmaamaysaa waxay isaari aayaddan tilmaamasa idii mufasiriinta bacdigoodi ay ku tageen ay ku tageen kaa inas aadaan yahay aladiina samicuu wuu oola bacdu mufasiriin yani kaa ay ku tageen madhabtooda maatay kaa ay ku tageen adaa iyo waxaa yani xadiikaas leeyahay anigi kabar saxiixeynka waaye asal waaye kabar saxiixeynka asalkaas leey waa kabar saxiixeynka lamaan macnaa nabiga calayhi salaatu salaam waxaa jiri idaa cadayni salaatu salaada hadday caadusto anaa waktigeeda haddii la gaaro falyuadin ha aadaamo lakum idinka أحدكم أحدكم يعني aadaamo hadinya aadaamo uma bacd aadaanka bacdigiisii layaumakum ha idin imaam naqdo akbarakum kini weyn manaa kini weyn ana dushiyo ninkini weyn jamaacada dhexdeedii kaa ana dushiyo gooni waay mutaasal aclam awra afqax faimaado afra macnaha saa adaa hadaku salaado salaada adayku xaadirto oo waktigeeda la gaaro macnaa waktigeeda la gaaro falyuadin hanii aadaamu lakum idinka axadukum axadkiin hanii aadaamu uma bacda alaadaan layaumakum ha idin dushiyo akbarakum ka idin weyn haddana waxa u dali ah khabarkii oo ah asliya waxa waaye oo kutumid aadaanka <coughs> nabigu sal lahu sala allahu alayhi wasalam hilaal as amray asiri hilaal adunya hilaal hilaal adin asiri xadiis intaana kufilan axaadiis waa badan yihiin waay kuimid waa imaan doonaan madhow akli magalaayo waa badan yihiin laakin waxaa kufilan halahaan axaadiista xagoodi halana arkaanas le amir amir arkaanas aadaanka leeyahay arkaansi waxura arkaanteedii waxa waaye arkaantii aadaanka waxa waaye muwalaat xariir xariiriya aaraain ah arkaanti waxa waaye aadaanka in la xariiriyo macnaha kalimaat aadaa in la xariiriyo in la xariiriyo maxaa la wadaa xuquuqeen in la waayo hadii la adimo shuciskeeda allahu akbar hadidadaad kalimaadka aadaanka ashhadu an laa ilaha ila allah allahu akbar allahu akbarka dhexdeedii inaad gelin beer waxla ma dhawaayo macnaha cadama sukuutin dawiilin cadama sukuutin dawiilin sukuut dheer duuna kalimaatihi wa kalimaat aadaanka kalimaadkii dhexdoodii sukuut dheer inaad gelin iyo hadal ajnabida soo dhexgelina aadaan bayna kalimaat aadaan hadal oo ajnabi ah hadal kale oo aadaan aan ahayn adiga maki ajnabi hadal kale ina dhexgelina oo aadaan aan ahayn haliilo jibeeye aadaanka ahayn ina dhexgelina ee asgelina macnaha hadii la yiri rukni waxaa la yidhaahaa waxa sheega oo falidiis ay ku ansaxayso waxaa waaye rukni waxyaalka la inaa yani oo la salaayo suuga ku ansaxaayo wa suuga ku ansaxaayo maaduna haddana saacdiisa iyo waxyaal kala ku baasheegaas hadii laga bixi as ansaxiin hadda as ansaxaayo kale maxaa niri rugni waxaa kamid ah hadii la yiraa intaasoo maqnaan inuu taqiiqa maqtaano amutno waxa waaye haddana aadaanka waxaa rugni ah in tartiibiyo isku xiigi isku xiigi oo isku xiigi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah alaa kulli xaal nidaamka oo la yaqaan nidaamkii oo la yaqaan oo aadaanka loo yaqaan in yani kaas isku xijiyo kaasna rugni waaye isku tartiibiyo in tartiibiyo sidii saadaanka kurid oo la yaqaani nidaamkiisii oo macruufka oo la yaqaan inaa yani loo tartiibiyo oos yani gadaal gadaal aska dhigin a loo wadaa asdabagedin asdabagediyaa la diidaa masalan maxaa u dambeeyey aadaanka laa ilaaha ila allah laa ilaha kasoo bilaabo ashhadu ana maxamaa allahu akbar allahu akbar yaadn yani asfiraacay ala salaacay ala salaac dalbada iska wada galaagalaad agsi agsi isku macbus iska yeelo isna ma ansaxaayo macnaha gabaal gabaal inaas yani iska wado isu wadin waay gabaal gabaal isu wadin gabaal iska soo wadin yani laa ilaha illa allah dambeeya allahu akbar ku xiga laa xawla xay ala salaad xay ala falaac ashhadu anna maxameda rasuul lah ashhadu an laa ilaha illa allah allahu akbar la asina maya ma banaana gadaal gadaal aska dhigo mackuus aka yeelo ma banaan si loo yaqaani inassi aa rugni ah arkaantii waay haddana waxaa rugni ah waxaa kalaa rugni ah inaa curuufteedii oo dhooro curuuftii aadaanka inaas dhooro waxaa jira aadaanka waxaa kamid eh waxaa waaya aadaanka waxaa waaya tami afar kalimaad waay oo haddii afartaa kelima lagu daro tami afar kelimaa jirta waxaa jiraa tami afar kelimo oo lagu kufrihaayo haddii aadaanka oo yani saas laga yeelo oo lagu kufrihaayo haddii saa loo akriyo markii allahu akbar jira allahu inaas mag saarin allahuda hamsadeedii inaas mag asaarin istifhaam inkaariyaas ninkii xadi u yeelo oo caalmi ku eh inuu kufrihaayo oo saas waa ku kufrihaa